بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna labaad ee kitaabka arbiciin الnawowi waxaan ka bilaabaynaa xadiidka koobaad waana xadiidka loo yaqaano inama alacmaalu bالniyaati xadiidkan afar dhinac ayaynu ka eegi doonaa insha allahu tacaala inaynu iska dul taagno marka koobaad xagga sanadka xadiidka waynu eegaynaa yaa xadiidka soo wariyey oo ina soo gaadhsiiyey sanadka ayaa loo yaqaanayo xagga sanadka waynu eegi doonaa hadduu rabbi ogolaado qodobka labaad waxaynu eegaynaa alfaadda xadiidka inaynu macnayno macno yaroo fudud aynu saarno oo aan isa saarno si ardaygu uu fahmi karo sida macnuhu u dhacayo waa qodobka labaad macnahaynu isa saari qodobka saddexaad ikhtilaafu lfuqahaa fuqahada muslimiinta iyo culimmadii muslimiintu way isku qabsadaan masaa'il badan oo shareeco ah khilaafkooguna aha khilaaf aflagaado ku salaysan ama khilaaf isgoyn iyo isnac iyo cadho abuura waxa weeye labada sheekh iyagoo kala duwan oo laba madhab kala ah oo shaafici iyo imaamu ah, ah, shaafici iyo imaamu axmed ah ayay isna buuqan jireen walaalana ahaayeen waraaqo qarsoodiyana isku diri jireen imaamu axmed markuu jeelka ku jiray imaamu shaafici waraaqo qarsoodiye buu u dirayey oo haddii la arki lahaa imaamu shaafici meeluu ku dhaca lama arkeen imaamu axmed markuu xidhnaayo la garaacayo la dulmayay weeyi kolka waxaynu dareemi karaynaa khilaafka culimada muslimiintu ma aha khilaaf nac abuura mana aha khilaaf cadho abuura mana aha khilaaf ummadda kala geeya waa khilaaf ninba siduu naska uu u arko inuu macnihiisu yahay uu qaadanayo ugu dhawaaqayo waa qodobka saddexaad inaan ikhtilaafuulculamaa yaro eegno gebagebada qodobka afraad een ku gebagabaynaynaa waxa weeye xukunka xadiidka inuu saxiix yahay iyo inuu xasan yahay iyo inuu daciif yahay waa afartaa dhinac ayaynu xadiidka ka baranaynaa waa sanadka yaa ina soo gaadhsiiyey xadiidka waa alfaada xadiidka inaan macnayno waa culimada fuqahadu siday iskugu khilaafeen inaan eegno hadda xadiidkan aynu maanta dhiganayno ee caanka al acmaalu biniyaati salaadaynu ka hadlayay waayo culimadu waxay yidhaahdeen ninku markuu salaada xidhanayo allahu akbarta uu ku xidhanayo iyo ta uu ku rukuucayo ama uu ku sujuudayo hadduu isku mid ka dhigo hal allaahu akbar la ima hadduu is isyidhah ood salaada ku xidhato ana ad ku hoobato salaadaasi ma saxdaa mise sax ma aha fuqahadu way isku qabsadeen xadiikan ana kala saaray inama alacmaalu biniyaatidan ayaa layskula soo noqday markii dambe kolka waxa salaadaasi baail bay noqon waayo waxaa la doonayaa camalkan iyo cibaadadan in hal ujeedo aad u samayso hal ujeedo inaad u samayso ujeedadaasina xidhashada salaada allaahu akbar markaad odhanayso niyadaa allaahu akbar ah eed kuiyo dhawaaqaa takbiirta aad ku dhawaaqday xidhasho salaadeed oo qura waa inay noqoto haddii xidhashadaa salaada wax kale aad ku lamaanayso ama rukuucad ku lamaanayso ama aad sujuudteedii ku lamaanayso de waa meeshii waxaad la timid ishraag baad la timidoo shaygii loogu talagalay iyo shay kale ayaad hal camal wada wadaajisay kolka waxaad dareemi karaysaa ishraagana axaadiis badan baa ka sugan camalkaagana ikhlaas baa lagaa doonaya hal ujeedo oo qura inaad ula timaado halkaan ku ekayso culimmadu waxay isweydiinayaan marka fuqahada aynu khilaafkooga yaro ishaarayno haddaad xajka aad istidhaahdo waxoogaa dhaqaalo ana aad ka soo heshidaad istidhaa waad kasoo gana alaabna waad sidataa ama nin ganacsadaatoo alaabbaabad kasoo iibinaysaa jiddo ayaad alaab kasoo diranaysaa xajkii ama cumradiina waa tegaysaa camalkan islaamku muxuu ka qabaa eeg culimada fuqahadu aragti kala duwan bay ku yeesheen war camalku haduu ilaahay dartii yahay ilaahay dartii unbaa loo sameeyaabay qola istaageen qolana waxay yidhaahdeen war maye e kol haddii uu camalkan xajka ah qasadkaaga weyni uu yahay wixii kale ee ku dhex shaqaysiya ama culimadaha xamladaha kaxaysa ee ku dhex shaqaysta ha ahaadaan ama ganacsatada maxaanku idhaahdaa alaabaha soo iibsanaysa ha ahaadaane ajrigii waa laga yaabaa inuu ka hooseeyo ka xaj uunu qasday laakiin camalkii ka kac ma aha siday culimada badankoogu ay qaateen waana khilaaf isla xadiikan ku jira weeye isla xadiikan ayaa kolkaa khilaafka fuqahadu ay isku qabteen ayuu noqonayaa ee xajka gelaya ee sida ninkan camalkiisu uu noqonaya u egaanayo culimadu waxay isku qabteen masaa'il fara badanoo waxay yidhaahdeen islaantayda inaan furo un haddaan niyoodo qalbiguun baan ka damcay inaan islaanta furo laakiin kumaba dhawaaqin xadiidkan inama alacmaalu biniyaati buu yidhio shaqadiiba waa niya buu xadiidku ina leeyahay islaantii ma furmaysa haddaan qalbiguun ka doono inaan furo oo afka waad furan tahayba ka odhan waayo dooniddaa qalbigaa maygaga furmaysaa ragga qaar baa qabahaa oo waxay leeyihin xadiidkanay deliishanayaano inama alacmaalu biniyaati buu rasuulku yidhi camalku waa niye eh. kol haddaad islaanta furideeda niyeysatay way kaa furan tahay bay ragga qaarkood yidhaahdeen culimadu siday u badan yihiinna waxay yidhaahdeen dalaaqa shaqada dalaaqa waxa qabtaa waa carabka shaqada dalaaqa waxa qabtaa waa carabka mar alla markaad ku hadasho oo welibana hadalkaasi uu shuruuda yeesho unbay islaantu kaa furmi kartaa waa sida ay culimmadu u badan yihiin haddaad damacdo inaad furto oodan furin sida muctamedka a furmi mayso laakiin rag baa qaba way furmaysaa iyadoo lafdiga xadiidka daliishanaya ee inama alacmaalu biniyaati ah waxaan uga jeednaa kolkaa yaynaan kelmadda u arkin ama xadiidka yaynaan u arkin meel la yidhi uunoo sidaa uun lagaga dhawaaqay waxaa laga yaabaa boqol mas'ale inaynu keenno oo boqolka mas'aleba culimmada muslimiintu ay isku qabteen ama ay isku khilaafeen oo boqolka mas'aleba daliilka laysku hayaa uu inama alacmaalu biniyaati uu yahay waxaa ka mid a marka aad hadda weysaysanayso haddaad damacdo inaad boodhka iska maydho anad weysaysato ragga qaar waxay ku leeyihin war camalkan ilaahay dartii unuga dhig oo waaan ilaahay dartii weyse waxaan ahayn meesha ha soo dhexgelinin maydhigan iyo boodhiska maydhkan iyo isqaboojintan iyo waa baab kale naga daa kolkaa niyo weyse unbaa lagaa rabaa inama alacmaalu biniyaati weyse unbaa lagaa doonaya inaad la timaado wax kale meel iska dhig ragga qaarna waxay leeyihin kol haddaad weysada niyootay camalkan kale dhib culus oo uu keensanayo haddii aad istidhaahdo boodhkana iska maydh aad istidhaahdo wasakhdana iska daa wax culaysoo oo uu keenayaa ma jiroe eh. weysadiina sax bay kuu noqon boodhkiina wuu kaa maydhmi sida loo badan yahayna waa sidaa acmaasha haddaba afar loo qaybiyaa acmaasha asal ahaan afar baa loo qaybiyaa qayb in wax kale lagu lamaaneeyaa una waxba yeelayn iyo qayb in wax kale lagu lamaaneeyaa uu waxyeelayo oo ka kacu ka dhigayo iyo qayb laysku khilaafay muctamedka una waxba yeelaynin iyo qayb laysku khilaafay oo muctamedka uu waxyeelayo afartaasaa acmaasha loo qaybiya camal kastood aragto niyadan aad la timid haddaad shay kale ku lamaanayso sheekhaa ina tukinaya ee salaada ina tukinaya hadduu salaadaa ina tukinayo qalbiga uu ka gashado inuu haa in yarna ku qaadanayo iska hagaaji salaada ilawax yarna waad ku qaadanaysaa ummadiina waa tukanaysaa war iska hagaaji salaada ummad baa tukanaysaa iy unbaa loo baahnaa laakiin wax yarbaad ku qaadanaysaa adan dambe in laga saaro oo ummaddan aad la tukanaysa ama aad ku tukanaysa inay gidaaradan iyo tiirashanoo kalun ku ahaadaan salaadaada wax ka bedeliyo qurxi iyo fiqiih baa ku ag jooga iyo nin aqoonlaa meesha maraya iyo salaadaada lala waxaasi kuuma taalla adiga ilaahay baad hortaagan tahay dadkani waa tiir iyo dhagax iyo qori unbay kuu yihiin ilahay si aad u caabudayso u caabud markaa wax alla wax dadkaa aad qalbiga ka gashanayso oo cibaadadaada ay raad ku yeelanayaan ama ay qurxinta ka qayb qaadanayaan haddii la helo dee cibaadadaadii ka kacbaad ka dhigaysaa markaa inama alacmaalu biniyaati kolkaa xadiisku waa xadiis aad u ballaadhan xaqiiqatan marka la doonayo waa xadiis maanta aynu odhan karno boqol mas'alo oo culimmada muslimiintu ay isku qabteen oo isla xadiikan uun ah ayaynu keeni karnaa ama boqol tusaalaynu keeni karnaa oo isla culimada khilaaf ugu jiro sababtuna ay xadiikan tahay lama yidhaa marka markaad haddaba adigu ad qowl markaad qaadato qowlka aan qaatay un dadku ha qaataan lama yidhaa adigu waxaad ku qaadatay iyo waad sheegi ani qowlkana ila xoog badan waayo xaggaasaan ka eegay oo xaggaasaan ka eegay oo xaggaasaan ka eegay qowlkani waa muctamed baad markaa odhanaysaa kanaan qaatay ninka ku kale qaata dee ceebayn maysid khilaafina mayside dee waxa wey waa ila waa fahan fuqahadu khilaafkani waa aayadan macnaha laga qaadanayo iyo fahanka xilligii rasuulkana khilaafku waa yimid waayo nabi maxamed baa yidhi salaada casar ha tukanina ilaa bani qurayda inaad gaadhiin mooye bani qurayda un ku tukada buu yidhi intuu saxaabadii diray dhexda markay marayaan ayay salaaddii casar timid ragga qaar waxay yidhaahdeen casarka maanta tukanba mayno waayo nebi maxamed baa na yidhi bani quraydo ragga qaarna waxay idhaahdeen war maya rasuulku degdeguu u jeedaye kol hadduu casarkii inagu qabtay inagoon banu quraydo gaadhin waa salaad waajibeeyaynaan ka tegine an tukano waa saxaabadii nebi maxamed hadalkii rasuulka isku qabteen sida loo fahmayo qola way tukadeen qolana may tukanina way iska daayeen salaadiio bani qurayday tegeen markay soo noqdeen rasuulka waa looga waramay rasuulku cidna ma canaananin cidna nabigeennu ma canaananin calayhi salaau wasalaam waxaad dareemi karaysaa khilaafkani ilaa saxaabada waa jiray laakiin waxaan ilaa saxaabada jirin dee mid laysku gooyo oo laysku naco oo lagu kala tago oo ninku uu ku qasbo sidii waxaad koobi u noqonayso uu ku yidhaha anuuni soo raac sidanan sheegayuunbaa xaq ah taasaan meesha oolin waxa weeye nas maaha waa ixtimaal sidanna wuu baraya sidanna wuu baraya dee sidanna sax way noqon kartaa sidanna sax way noqon kartaa imaamu shaafici marka xagga baraaada buu markasta ka raacay xagga baraaada ayuu odhan jiray baraaada siday ku jirto ee ilaahay agtiisa aan ku beri noqonayo kaa ii qaata buu odhan jiray marka lagu yidhaha tusaale ahaan weysadaadu waa sax haddaad weyse niyooto iyo haddaad maydhir la wadaajiso wuxuu odhan jiray weyse qura haddaan niyoodo ka warrama oon maydhigaa iyo niyadaa kale kabadaayo dee layskuma haysto warkaa haddii laakiin niyada kale aan ku daro khilaaf baa ku jira maxaaba ii gelin buu odhan jiray wax khilaafle markaa tan weysada qura la niyoonayo ee cibaadadaydu ay war la-aan noqonayso taa iidaa ninbaa boqol dolar kugu lahaa shaki baa ku galay inaad boqolkii bixisay iyo inaadan bixinin waa suuragal inaad bixisayoo ninkan ma waxbaba kugu lahayn waxa dambeed siisaana wax aagi ood siinaysa inuu yahay waa suuragal inaadan bixinin oo ninkani uu dayn kugu leeyahay oo daynkani dayn lagugu leeyahayba uu yahay marka haddaba halkaa aad taagan tahay adiga maxaa kuu gudboon ilan qof muslimaa tahay oo doonaya aakhiradiisa inuu beri u noqdee eh, maxaa adig kuu gudboon ma inaad tira daynkii waan bixiyeyba iyo idhaara inaanan ku siinba mise waa inaad tidhaahdo waan ku siinayaa shaki baa igalaya waan ku siinaya kol hadduu shaki ku galo inaad mar labaad bixiso oo xagga baraa'ada aad ka raacdo waa qowlka mar kasta imaamu shaafici uu taageero wixii khilaaf ah iyo wixii war ah ee maslada kusoo kordha bal hadda xadiika aynu eegno alxadii wal xadiiska koobaad alacmaalu waa acmaashu biniyaati niyooyinka unbay ku sugan yihiin kolba camalkaagani wuxuu noqonayaa waxa adniyooto unbuu camalkaagu kuu noqon waa xadiidka koobaad inama alacmaalu biniyaati xadiidkaasi afar siyood buu nebiga uga soo arooray sala allahu calayhi wasalam mar waxaa soo arooray inama alacmaalu biniyaati acmaashana waa la jamciyey niyadana waa la jamciyey marna rasuulka waxaa ka soo arooray labadaba kiyo mufrad laga dhigo inama alcamalu biniyati camalku niyuunbuu ku sugnaaday labadaba laba mufradkiyo laga dhigo marna rasuulka waxa ka soo arooray kiyo inamaada laga tago oo laba mufrad layskaga dhigo ama laba jamc alacmaalu biniyaat iyo alcamalu biniya afarta siyoodba way soo arooreen hadda cunwaankeenna kaygu wuxuu ka dhigay alacmaalu biniyaati cunwaanka halkuu ka keenay hays odhan waa duruqdii soo aroortay mid kamida ayuu soo qaatay alacmaalu camalladu biniyaati niyooyinka unbay ku sugan yihiin sheekh culimmadeenna kamida allaha u naxariistay oo culimmadii hore waaweyneydee kutubta qortay ah ayaa yidhi anu haddaan kitaab qoro buu yidhi baab kaste oon ka bilaabayo kitaabkayga xadiidkanaan ku bilaaban lahaa buu yidhi inama alacmaalu biniyaati waysada inama alacmaalu biniyaati salaada inama alacmaalu biniyaati zakada inama alacmaalu biniyaati guurka inama alacmaalu biniyaati baab alla baabkaan bilaabayo inama alacmaalu biniyaati baananu ka bilaabi lahaa buu yidhi waayo waxaa la xasuusinayaa uu sheekhu leeyahay waa in la xasuusiyo camalkan aynu hayno cashir dhegaysigeenana ha ahaadee ilaahay dartii inuu kaa yahay baa muhiima waa cibaado kolkaa niyada wanaajiso eeg niyada wanaajiso oo inama alacmaalu biniyaati marka lagu xasuusiiyo waxaad odhanaysaa horta ilaahay dartii shay aad u dhegaysanaysa ha noqdo kolka inta aad fadhida iyo waxaad maqlaysaba ajri baa kaaga soconaya sheekheenna bukhaari kitaabka saxiixulbukhaariga ah toddoba jeer buu xadiikan kusoo celiyey toddoba jeer ayuu inama alacmaalu biniyaati kusoo celiyey si dadku ayna u halmaamin ama camalkan ay qabanayaan ilaahay dartii ay uga dhigaan toddoba jeer buu kusoo celiyey can amiirilmuminiina muminiinta amiirkoogii waxaa laga wariyey amiir lmuminiin waa muminiinta amiirkoogii magacani xaguu ka yimid waa ninkii koobaad ee afarta khaliif amiirulmuminiin loo bixiyo isagoo mimbarka saaran ayuu maalin maalmaha kamida cumar khudbad akhriyey wuxuu ka bilaabay antum lmuminuun waana amiirukum war idinku muminiin baa tihiin ana amiirkiinnii baan ahay markaasunbaa la helay meesha magacunbaa lagala soo baxayoo saxaabadii amiirulmuminiinunbayba u bixisay amiirulmuminiin waa khulafada ninka koobaad ee magaca amiirulmuminiina qaata laakiin maaha ummadeenna ninka koobaad saxaabigii cabdulaahi bnu jaxshi la odhan jiray ayaa sariyadii ugu horeysay ee nebi maxamed uu diray ayaa amiirulmuminiin loo bixiyey cabdulahi bnu jaxshi baa uga horeeyey cumar bin khaaab magaca amiirulmuminiin ah can amiiri lmuminiina muminiinta amiirkoogii waxaa laga wariyey abi xafsin libaaxa aabbihii ahaa xafsin waa libaaxa nebi maxamed baa kunyadan bixiyey abi xafsin rasuulku markuu eegay cumar bin khaaab raganimadiisa iyo geesinimadiisa iyo daacadnimadiisa iyo diintiisa markuu eegay ayuu la yaabay abixafsin buu yidhi rasuulkaa kunyadaa u bixiyey abuxafsin waxa weeye libaaxa aabbihii weeye cumar ibnu lkhadaab baa la odhan jiray cumar ibnu lkhaaab baa la odhan jiray radia allahu tacaala canhu cumar baa saxaabiga la yidhaahdaa waa afarta khulafo ninkii labaad weeye ummadeennana ninka labaad oo abibakar unbaa ka fadli badnaa abibakar dabadii ninka labaynayey ayaa la yidhaha cumar bin khaaab radi allahu tacaala canhu saddex magac ayaynu u baahannaha inaynu ka baranno kow magiciisu waa cumar ibn khaaab laba naanaysdiisu laba naanaysood buu leeyahy mar amiir lmuminiin baa la yidhaha marna faaruuq baa la yidhaahdaa faaruuqna nebi maxamed baa u bixiyey mar kunyana wuu leeyahay oo abi xafsin baa la yidhaha abi xafsin geesi ay qureeshi taqaan ayuu ahaa cumar bin khaaab radia allahu tacaala canhu wuxuu islaamay hijrada nbi eh, hijrada ka hor buu islaamay hijrada ma aha ragga qaar baa taariikhdaa ku khaldamay wuxuu islaamay sanadkii lixaad ee nebi maxamed intii nebinimada loo doortay nebinimada loo waxyooday sanadkii lixaynayay buu islaamay sanadkaa lixaad bay ragga qaarkood moodeen sanadkii lixaad ee hijrada sanadkii lixaad ee hijrada ma aha nebi maxamed koob iyo toban sano ayuu isagoo nebi ah oo uuna hijroonin ayuu maka joogay uu dadka diinta u akhriyayey uu dacwadda rasuulku fidinayey haddaba koob iyo tobankaa sane ee saddex iyo toban sanaan doonaya cafwan saddex iyo toban sano ayuu rasuulkeennu maka joogay isagoo nebi ah oo weli aan hijroonin saddex iyo tobankaa sano sanadkii lixaad ayuu cumar bin soo islaamay culimmada qaarna sanadkii shanaad bay qabaanba ayuu islaamay cumar binu khadaab diinta islaamka waxa uga soo horreeyey xagga dumarka koob iyo toban dumara koob iyo toban dumara ayaa cumar hortii soo islaamay xagga ragga marka la doonayana afartan nin ayaa cumar binu khadaab kasoo hor islaamay xagga ragga kii koobiyo afartanaad buu ahaa xagga dhammaan dadka marka la ysku geeyana kii labiyo kontonaad buu cumar binu khadaab ahaa xagga islaamidda islaamidda uu cumar soo islaamay waxyaabaha sababta ugu ahaa waxaa kamida baa la yidhaah inanay walaalo ahaayeen oo la odhan jiray faaduma bintu khataab iyo ninkeega oo la odhan jiray saciid binu zayd oo ilmaadeerna ay ahaayeen saciid binu zayd oo zaydkani waa nin xilligii jaahiliga dhintay kacbada intuu dhabarka saaro ayuu diidi jiray waxa ay carabiyo qureeshi caabudo markaasuu odhan jiray diintii nebi ibraahim dadkani maxay uga leexdeen aawo ilaahay darti wixii loo qaban jiray aawo maxay yihiin sanamyadan la caabudayo ee haddaad la hadasho aan kuu ajiibaynin maxay yihiin keligii intuu dhabarka saaro kacbada ayuu la fool xumaan jiray waxyaabahan ummadda iyo bulshadu ay samaynayaan nebi maxamed isagoon soo gaadhin ayuu ninkaasi dhintay rasuulkuna waa dadka uu ku tilmaamay in lasoo saari doono iyagoo ummad ah waa saciid ibnu zayd aabbihi waa zayd markaa saciidkaasi wuxuu qabaa cumar binu khadaab walaashii oo faadimo la yidhaahdo wuxuuna ku jiraa tobanka nine jannada loogu bishaareeyey iyagoo nool nool alcasharatu lmubashariina biljanna iska ilaaliya halkaa dhawaaqa waa la khaldaaye alcasharatu lmubashiriin bay yidhaahdeen almubashiriin maaha almubashiriin iyagaa bishaaraynaya weeye iyagaa loo bishaareeyey baana la doonaya almubashariin shiinka haddaad kasrisana iyagaa bishaaraynaya weeye haddaad fadxisana iyagaa loo bishaaraynaya wey alcasharatu lmubashariina biljanna cumarna wuu ku jiraa oo afarta khulafaduba dee way ku jiraan waxaa kaloo ku jira saciid ibnu zayd oo cumar walaashii qaba cumar binu khadaab ayaa seeftiisii iyo leebkii iyo hubkiisii soo qaatay wuxuu doonayaa nebi maxamed baan dilayaa ayuu yidhi nebi maxamed waan soo dilayaa buu yidhi sababtuna waxa weeyaan buu yidhi dadkii isdhalay ayuu isku diray diin buu kolkaa dadkii ku kala kaxeeyey dadkii isqabay ayaa isfuray dadkii ehelka iyo qaraabada ahaabaa isnacay ninkan tolkay waan ka qabanayaa buu yidhi haddii kale tolkay jiri maayo bu hadduu maxamed sii noolaado waa cumar bin khaaab baa odhanaya nin kolkaa islaamay laakiin una cumar ku ogeyn inuu muslim yahay ayaa cumaroo diyaargaroobay la kulmay markaasuu yidhi ilaa ayna yaa cumar buu ku yidhi ar cumarow xaggeed maanta ujeeda waan ku arkaa inaad diyaar tahaye wuxuu idhi ninkan ummadda kala geeyey baan shacabka ka soo qabanaya keeme muxamed kolkaa ninkani waa muslim cadhaa gashay ninkii nebi maxamed buu ku socdaa buu is yidhi cumarna wuxuu moodayaa inuu gaal yahay cumar b ayuu ku yidhi m muxamed b ayuu ku yidhi haa buu yidhi wuxuu yidhi horta ma ogtahay ka soo jeeda buu yidhi cumarow beni haashim buu ka soo jeedaa adna cadiyi baad ka soo jeedaa reerkiinna qaaimo dambe oo jiritaan dambe oo maka ay ku yeelanayaan ma jirto buu yidhi haddaad taabatee maxamed horta ogow buu yidhi reerkooga taa xisaabta ku darso talabaad buu yihi cumarow maaanbi maxaa maxamedku gaadhsiiyey walaashaa faadumo iyo ninkeegii saciid baa islaamaye islaamnimadu qoysgaagiibay gashaye qoysgaaga maad wax ka qabatid buu yidhi cumarow cumaroon warkaaba haynin ayaa xanaaqay ma walaahaybaa islaamtay buu ma walaahaybaa islaamtay buu ihi eeg islaam mayna isticmaali jireen sabaa bay isticmaali jireen sabaa way leexatay way baydhay ma walaahaybaa diinteenii ka baxday oo ka baydhay buu haa buu yidhi cadhadii kolkaa iyo diyaargarowgii uu nebi maxamed ula jeedayba waa ka baydhay oo qoyskii walaashii ayuu xaggeega u baydhay saxaabi baa la jooga suuradda daah ayuu saxaabigaasi akhriyayaa daah buu u akhriyayaayo faadumo iyo odaygeega ayuu suuraddan kolkaa ku dul akhriyayaa daah maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa kugumaanaan soo dejin qur'aanka inaad ku dhibaatooto ayuu ilaahay nebiga ku leeyahay aayadii markii guuxoogii markuu maqlay uu yaro dhegaystay dibadda iyaguna way maqleen saxaabigii bay ka baqeen inuu dilo horta saxaabigii waa la qariyey guriga dhexdiisa ayaa lagu qariyey markuu soo galay cumar ayuu walaashii la hadlay iyo seedigii maa haadihi lhamhama allatii samictuhaa buu yidhi muxuu codkii aan maqlayey muxuu ahaa buu yidhi codkii aan maqlayey muxuu ahaa sheega halkiibay isku afdhaafeenoo hadalkiibaa ka taagtaagmay seedidii wuu ka xishooday saciid xagga saciid uma baydhin walaashii ayuu u baydhayoo bahal dhirbaaxo ah ayuu walaashii ku dhuftay dhirbaaxadii uu walaashii ku dhuftay ayay dhegta dhiig ka soo booday nin aad u qawiya buu ahaa cumar walaashii dhiiggeegii markuu arkay wuu naxay inuu khaldamayna wuu arkay horta kow waa gabadh laba waa la qabaa saddex gurigeegii baad ku doonatay afar odaygeega hortiisii baad ku dhirbaaxaysaa dee gar wuxuu akhristay meesha khaladka uu galay cumar wax weyn baa meesha uga soo baxay wuu soo dabcay markaa wuu soo dabcay markaasuu ku yidhi igu dul akriya wixii aad ahriyeyseen ama ii dhiiba markaasay ku tihi gaal looma dhiibo qur-aanka yaga bay ku tihi gaal looma dhiibo qur-aanka iyaga soo maydho haddaad doonayso inaan kuu dhiibno oo na kugu dul akrino isagoo dabcay oo walaashii inuu ku khaldamay arkaya oo isdhul dhigaya ayuu hadalkii kolkaa cumar u soo jeedsaday markaasaa suuratu daah lagu dul akhriyey markaasuu yidhi wallaahi maaha buu yidhi hadal caadiya waa qur'aan ilaah xaqihii uu soo dejiyey waan islaamayaa buu yidhi ii geeya nebi maxamed meesha saxaabigii la qarinayey ayaa fudhu ka soo yidhi markuu maqlay dee cumar ole waan islaamaya markuu soo baxay buu yidhi cumarow anaanku ugu daree nebi maxamed baan maqlay xadiidka tirmidiga weeyaan nebi maxamed baan maqlay oo xalay ducaynaya oole ilaahw diintaada ku xooji labada nin kooga la jecel yahay ama labada cumar kooga la jecel yahay biaxabi alcumarayni ilayka waa cumar ibnu lkhadaab iyo camr oo abijahl ah abijahlna camar baa la jiray waa laba nin oo aad u adag oo odayaasha qureesheed ah oo haday islaamaan ummad idili ay raciyo u tahay diinta soo gelayaan ilaahayow labadaa ninkooga aad jeceshahay diinta ku xooji nebi maxamed oole ayaan maqlaye abshir ninkaasaa tahay oo ducadii nebigaa lagu aqbalaya buu yidhi waaba la soo kaxeeyey cumar halkan maka ay ku taallo saaxadan halkan buurta safa buurtan safa ay ku taalle halkan sacyiga laga bilaabo waxaa jira guri dheeroo inaad aragteen mooye ka yar sokeeyo oo meel dheeroo marmar aad mooddo sidaa marmara buur sidaa loo sameeyey buurta waxaa la odhan jiray jabal abi qubays baa laodhan jiray halkaa waxa ku yaala meeshii nabi maxamed iyo saxaabadu arqam binu abilarqam gurigiisii oo ay ku shiri jireen ayaa halkaa ku yaalay saxaabadu nina dhinacaasuu ka iman jiray galbeedka markuu gurigaa imanayo ninna dhinacaa galbeedka ninna bariga nina koonfurta ninna waqooyiga laba wada socdaa gurigaa may soo geli kari jirin waayo waxaa la odhanaya gurigan lagu qulqulaya waa maxay ninba dhinac buu ka imanaya waana la kala dambaynayey oo waktibaa u kala dhexaynayey inta gurigaa layskugu yimaad ayaa afartanka nin ee muslimiin aba halkaa diinta rasuulku sal allahu alayh wasalam ayuu ugu sharxayey waa la yaqaano muslimiintunbaa taqaana alarqam binu abilarqam gurigiisa in saxaabadiiyo nebigu ay ku kulmaan laakiin quraysh ma aqoon oo may ogeyn dawadu siri bay ahayd markaa cumar baa la soo kaxeeyey ilaahay cilmigiisa xamse oo nabi maxamed adeerkii ah ayaa saddex maalmood oo qura cumar hortiisa oo islaamay saddex maalmood oo qura ayuu xamse ka soo horeeyey cumar binu khaaab xamsena geesi soomalaabto abuu ahaa daaqada gurigay ka arkeen waxay arkeen cumar binu khaaab oo hubaysan oo soo socda saxaabadii nebi maxamed oo rasuulka ula hadlayo ayaa aragtay saxaabadii naxdin ayay iswada bedeleen in la ogaaday oo la laynayo ayay moodeen rasuulkaa wejigooga ka akhristay waxa meesha jira waa maxay buui maxaa dhacay buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo cumaroo hubaysan oo seeftiisii jeeni qaaran ayaa inagu soo dhow inaguna soo maqanoo inaga inagu soo socda buu ayay yidhaahdeen intuuna rasuulku hadlin xamsaa hadlay geesi buu ahaa xamsaa yidhi maxaad la baqaysiin bu hadduu islaamayana waynu islaamin hadduu dagaal u socdana anaa dili buu i seef tuusitana waan ku diliye anaa intaa idiin ballan qaadaya buui tuusitaan ku dili buu yidhi idinka maxaa cabsida idinku tuuray iska ilaawa cumar bin khadaab gurigii ayuu yimid saxaabadu ay ku jireen wuxuuna sheegay inuu islaamayo waxa la tilmaama rasuulku intuu halkaa qabtay ayuu ku yidhi amaa aana laka alislaam ya cumar hadal macnihiisu saa yahay war cumarow miyuuna gaadhin xilligaad islaamaysay markaasuu ilaahay rasuulkiisiiyow diyaar baanahay halkiibuu cumar ku islaamay takbiirtii gurigaa saxaabadu ay kaga dhufteen suuqyada maka oo dhan baa laga maqlay maalintaasay dacwaday iyo diintii xaqa ahayd qarqarinta maalintaasay ka baxday wax suuqa loo soo saaro oo ummadda dhexdeeda laga yidhaahdo ayay diintu noqotay naanaysta alfaaruuq la yidhaah cumar alfaaruuq kii xaqa iyo baadilka kala kaxeeyey naanaystaana maalintaasaa loo bixiyey saxaabigan cumar ah halkaa markii la yimid isla markiiba wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow sow annagu xaq ma wadanno kuwan suuqa joogaana sow baadil ma wataan maxaanu xaqa yagana u aasiyoonu u qarin baadilkoogana ay dibadda ugu soo saarayaan dacwadda dibaddaa loo saari buu yidhi saxaabadana laba safuunbaa laga dhigi buu yidhi safna anaa raaci safna xamsaa raaci safkaan anuu la socdo lagu soo dhiiran maayo quraashoo dhani kusoo dhiiran mayso kuwa xamsa la socdana cidi kusoo dhiiran mayso intaan sidaa aan samayna buu yidhi maalintaa laga bilaababay saxaabadu yidhaahdeen waxaanu xor u noqonnay si toosa inaanu kacbada agteeda ugu cibaadaysano oo aanu diintii iyo qur'aankii iyo shacaa'irtiiba inaanu suuqa u soo saarno markaa cumar uu islaamay waana sanadii lixaad ee nebinimada laga joogo markaa ayaanu ilaahay uu awood noo siiyey aanu suuqa ugu soo saarno saxaabiga cumar binu khadaab radia allaahu tacaala canhu ummadda wuxuu noqday khaliifkii labaad maalin aalia ah jamaadul uula saddex maalmood ay ka dhiman tahay jamaaduuula saddex cisho ay ka hadhsan tahay toddobiyo labaatankii jamaaduuula sanaduna ay tahay saddex iyo tobankii hijriga ayuu abibakr radia alaahu tacaala canhu ayuu geeriyooday waa maalin aaliah jamaaduuula saddex maalmood baa ka dhiman waa saddex iyo tobankii bisha abibakr markaa uu geeriyooday ayaa cumar binu khadaab loo doortay inuu noqdo khaliifkii muslimiinta khaliifkii muslimiinta ayuu cumar ahaa muddo ayuu khilaafada hayay ilaayuu cumar ka geeriyoodo oo abuu abulu'ayi ninkii la odhan jiray ee majuusiga ahaa ama nasraaniga ahaa labadaba waa la sheegaa majuusi buu ahaana waa la yidhaahdaa maya ee nasraani buu ahaana waa la yidhaahdaa ilaayo ninkaasi uu cumar dilo ilaahay ha ka raalli ahaadee midi ayuu ku dhuftay salaad subax isagoo dadka tukinaya ayuu middi ku dhuftay waa cumar binu khadaab saddex maalmood ayuu cumar sii sakaraadayay uu sii noolaa toddoba maalmoodna waa la yidhaahdaa wuxuu geeriyooday cumar kiyo cumrigiisi uu yahay saddex iyo lixdan sano qowlka muctamadka amarka aan doonayno axaadiista ummadda uu u soo wariyey ee xadiiska koobaad keenan hadda aynu hayno uu yahayna waxa ka mida shan boqol iyo waxaa la yidhaahdaa sagaal iyo soddon xadiis ayuu cumar binu khadaab soo wariyey allah ka raali ahaadee xadiidka nebi maxamed yaa ka maqlay labaatan saxaabi oon cumar ahayn ayaa rasuulka ka maqlay xadiidkan laakiin sanadka saxiixa ah ee qura ee xadiidka la ictimaadi karo ama la cuskan karo waa sanadka cumarun cumar binu khadaab keligii xadiidkiisaa unbaa saxiixa labaatankii kaleba sanadkooga waxbaa laga sheegayo waxbaa soo galay xadiidka cumar waa saxiix xagga saxaabada mufrad buu ka yahay markaa waa keli cumar binu khadaab yaa ka wariyey oo ka maqlay xadiidkan waxaa cumar binu khadaab ka maqlay nin taabiciya oo magiciisa la yidhaha calqama calqame ayaa cumar ka maqlay xadiidkan calqame yaa inooga soo wariyey calqame waxaa ka wariyey nin kale oo isla taabiciya oo magiciisa la yidhaha moxamed ibnu ibraahim atimi maxamed ibnu ibraahim keligii baa ka wariyey waa ninkii saddexaad ee keli ah cumar keli buu ahaa baynu nidhi calqamana keli buu ahaa baynu nidhi maxamed ibnu ibraahim ataymina keli buu ahaa baynu nidhi yaa maxamed ibnu ibraahim ataymi ka wariyey waxaa ka wariyey yaxya bnu saciid ninka taabiciga ee la yidhaa yaxya bnu saciid oo qura ayaa maxamed ibnu ibraahimna ka wariyey wuxuu leeyahay saciid ibnu yaxya bnu saciid kutub badan baa sidaa qoraysa waa khada saciidkaasi ma jiree waa yaxya bnu saciid ninka taabicigiihi laakiin waxay ku khaldameen kunyadiisa ayaa la odhan jiray abu saciid kunyadiisa ayaa la odhan jiray maxay halkii abu saciid ay ka odhan lahaayeen ayay abuudii jareen markaasay saciid ibnu yaxya bnu saciid bay u qaateen sidaa ma aha waa yaxya bnu saciid baa la yidhaha alansaari yaxya bnu saciid alansaari ninka la yidhaa oo qura ayaa ka wariyey ninka la yidhaha muxamed ibnu ibraahim ataymi halkaa haddaba xadiikani wuxuu ku tilmaaman yahay afar nin ayuu nin kastaaba keligii wariyey xadiika cumar keligiibuu wariyey baynu nihi labaatan saxaabi baayaa iyaguna wariyey saxiix maaha koogi baynu nihi cumarna calqama ka wariyeo kelibuu wariyey calqamana maxamed ibnu ibraahim atiimi baa ka wariyey oo kelibuu wariyey maxamed ibnu ibraahimna yaxya bnu saciid baa ka wariyey oo kelibuu wariyey afar nin oo nin kastaaba keli kelia ah. eeg waxyaabaha lala yaaba ee xadiikani uu ku tilmaaman yahay weeye waa afar nin oo keli kelia ah weeye waxyaabaha kale xadiikani uu ku tilmaaman yahay waxa kamida ee la yaab kale saddex taabici baa wax iska warinaya saddex taabici eeg cumar waa saxaabi laakiin calqama oo ka wariyey waa taabici maxamed ibnu ibraahimna waa taabici yaxya bnu saciidna waa taabici yaxya bnu saciid markaynu soo gaadhno waa taabiciintii yaryarayd eh yaxya bnu saciid markaynu soo gaadhno alansaari toddoba boqol oo nin baa ka warisay bal adala soco yaxya bnu saciid ma soo gaadhay toddoba boqol oo nin baa ka warisay xadiidka culimmadeennii xadiidka warinaysay iyo raggii la yaqaanay imaamu maalik hadday yihiin iyo a'imadii kale hadday yihiin halkaas ayuu kolkaa xadiidku ka farcamay ilaa toddoba boqol uu ka gaadho xadiikani muxuu noqonayaa haddaba talow sanad ahaan waynu aragnaaye oo yaxya bnu saciid marka la soo gaadhu toddoba boqol gaadhaya iyo famaa zaade e, xadiikani ma ariibba xadiikani ma mashhuur baa xadiikani ma mutawaatirba xadiikani mma shaadba xadiikani waa maxay muxuu noqonaya xadiikani marka la eego culimmada mustalaxa ee ilaahay axaadiista rasuulka u furay xukunka ay saareen xadiikani muxuu noqonaya xadiikan waxaa la yidhaahdaa bilowgiisa hore afarta derajo ee hore waxa weeye xadiikani ariib afarta hore xadiiku waa ariib yaxya bnu saciid waxa ka dambeeya ee ilaa toddoba boqol oo nin la gaadhsiiyeyna yaxya bnu saciid wixii ka dambeeyeyna xadiikani waa mashhuur haddaba sanad ahaan haddii xadiidka hal nin uu soo wariyo ama laba ninba uu sanadkiisa meel kamida uu galo waxaa la yidhaahdaa ariib haddii sadex iyo xuduudiisa uu noqdo waxaa la yidhaahdaa mashhuur haddii xadiidka tusaale ahaan tirada warisay tiro aan been isku waafaqi karayn ay tahayna waxaa la yidhaahdaaba mutawaatir xadiidku markaa xagga bilowga hore aarsanadka afarta horeba hariib buu ka yahay afarta hore waxa ka dambeeyana mashhuur buu ka yahay macno ahaan haddaad aragto rag mutawaatir odhanayana macno ahaan bay ummaddu qabuul kula kulantay oo mutawaatir uu u yahay macno ahaan bayayay mutawaatir ragga qaar shaad yidhi lama dhegaysanayo warkooga shaad lama dhegaysanayo warkooga ragga yidhi isaga warkaasi war aynu maqli karayno oo xadiidkan aynu ku arki karayno ma aha cumar bin khadaab waa rasuulka sodogii sal allahu alayhi wasalam can amiiri lmuminiin muminiinta amiirkoogii waxaa laga wariyey waa naanays abi xafsin abi xafsa ahaa waa kunyo cumar ibn khaaab cumar ibn lkhaaab lagu magacaabayey waa magicii radia allaahu allaha raalli ahaado tacaalaa sareeye canhu xaggiisa allaha ka raalli ahaado maalintii xilka uu la wareegayey waa cajiib bay ahayd ee abibakar uu geeriyoonayey runtii dhacdo yaabaysid sida ay u dhacday ayay ahayd waa cumar bin khaaab maalintii xilka loo wareejinayey muslimiinta abibakaro aada u xanuunsanaya ayaa damcay in cumar lala xidhiidho oo lala xidhiidho oo cumar loogu yeedho maalintii koobaad cumar baa u iman waayey habeennimadii ayuu cumar maqlay inuu abibakar raadinayey aroortii ayuu ku soo kallahay ree abibakar markay maqleen codkii cumar ayay ka dareereen abibakar oo sakaraada markaasay yidhaahdeen abibakar cumar baa cumar codkiisii baanu maqlaa cumar baa u soo galay abibakar oo sakaraada cumar wuxuu ku abibakar wuxuu ku yidhi cumar baa la hadlay marka hore cumar wuxuu ku yidhi yaa khaliifata rasuulillaah rasuulka ilaahay khaliifkiisiiyo buu yidhi waan maqlay inaad shalay i raadinaysid ganacsi yaman igaga maqnaa ayaa shalay ii yimid ganacsigaa ayaan ku mashquulay si fiicanna waan uga faa'iiday haddaan ogahay in khaliifatu rasuulilaahi i doonayo hawshaydaa waa halkay taallaan kaga soo dhaqaaqi lahaa maxaa daran buu yidhi cumar abibakar baa la hadlay wuxuu ihi waad ogtahay muslimiinta aan mas-uulka ka ahay inta ay la-eg tahay iyo baaxadda ay leeyihiin iyo dhulka aynu hayne muslimiintu ay degan yihiin waad og tahay ilahay baana inaga xisaabaya anigana waadi aragtaa halkaa maanta gogosha aan ku jiifo nin ka soo kacaya ma ihi waxaan doonayaa taladii muslimiinta inaan kuu dhiibo buu yihi cumarow cumar baa aad u yaabay cumar baa aad u yaabay wuxuu ihi abi waa mas-uuliyad culus ka soo bixi kari maayo muslimiintana dad iga qiimo badan baa ku jira saaxibu siri rasuulilahi baa ku jira abi ubayda ku jira aamir ibn jaraax khaalid ibn waliid baa ku jira rag iga khatarsan baa ku jira cumarowe aniga iga daa xilka buu raggaa u magacow wuxuu ihi cumaro waan ogahay inay raggaasi ku jiraan hawshan maanta adunbaa ka soo bixi karaa anigu sidaan u arko cumarow hawshan qabo buu yidhi oo taladaa muslimiinta la wareeg maalinta qiyaamada ee qof kasta ilaahay xisaabayo ummadan markuu ilaahay i weydiinayo aan mas-uulka ka noqon doono ilaahay wax mayga qaban bu yidhi abibakarow maya buu yidhi abibakar ilahay waxba kaaga qaban maayo haddaba balaayo qoorta ha gelin buu yidhi ummaddaa xilkoogaa qoorta ha gelin buu yidhi abibakarow abibakar uu soo fadhiistay ma buu yihi cumarow laba qof inuu ilaahay cadaabi doono qofka xilka u carara isagoo og cid ka mudani inay jirto qofka xilka u carara isagoo og cid ka mudani inay jirto xilkan ayuu u cararayaa kaa ilaahay wuu u cadaabayaayo wuu u qaban doonaa ma og tahay buu yidhi ilaahay inuu u qaban doono qofka xilka diida isagoo og qofka ugu habboon inuu yahay qof kale oo xilkaa qaban kara oon isaga ahayn haddii uu og yahay inuuna jirin uu haddana xilkii diido ummadda maa la dayacayaa buu yidhi ilaahay kaana wuu cadaabi kaana wuu cadaabi cumarow maanta waxaan ku leeyahay buu yidhi cid kaa mudan muslimiinta inay xilkaa u qabato ma jirto oon adiga ahayn haddaad xilkaa diidana ilaahay wuu kuu cadaabiye la soco cumar markaasuu naxayuu soo dabcay wuxuu yidhi abi waxgaradka muslimiinta miyaadan la tashanayn maadunba igu wareejinaya buu yidhi alaabta maadan waxgaradka muslimiinta tala weydiinaynin mase og buu yidhi masaa'il badanoo isku khilaafsanayn inay jirto ma inagoo ma anoo ku khilaafsan baad xilka ii dhiibaysaa buu yidhi maxaynu isku khilaafsanayn buu yidhi masalada haniimada way isku khilaafsanayeen labada khaliif ismayna necbayn oo waa kuwan haddana isku aragti kamay qabin kolkaa haniime hadday muslimiintu soo helaan labada khaliif midkood wuxuu lahaa warkii ku laxaad waayey ee diinta usoo shahiiday xubnihiisa loo soo jarjaray ee xoolihiisii loo dhacay ee inamadiisii curdeed loo soo laayey ha looga badiyo diinta oo sidana uu ninka soo islaamay haniimada maanta ina soo gasha dee dadka laxaadkoogii usoo waayeen shaqaysan karaynin ha loo badiyo dadkan kale ee hadda u soo islaamayna een laxaadna ku waayin xoolana kaga dhacminna ha loo yareeyo ayuu midi taagnaa midna wuxuu lahaa laxaadka uu waayey iyo xoolaha laga dhacay iyo ubadka laga laayey ilaahay agtiisay u yaalin abaalkaa iyo ajrigaasi xoolahaanan qaybininina ilaahay baa inagu eegaya si cadaaladda inaan u qaybinno iyo in kale war inagu cadaaladda aan raacno oo si simanuun kii soo hor islaamay islaamkiisii horeeyey dee ajrigiisu ilaahay baa u haya inagu intan yar si cadaalada aan u qaybino way ku kala aragti duwanaadeen markaa cumar wuxuu yidhi khaliifka khilaafi maayo buu yidhi anuu ma qabo sidaa khaliifka laakiin haddana sidaa khaliifku doonayuunbaan wax u qaybinaya sidaa khaliifku doonayuunbaan wax u wadayaa eeg masaa'il badanoo noocaasa oo ay ku kala aragti duwanaayeen baa jira cumar baa yidhi abibakar ma adigoodii og inaynu kala aragtinahay oo sidan aynu u kala duwannahay ayaad haddana doonaysaa inaad xilka muslimiinta ii dhiibto waaba taan kugu dooranaya bu yidhi taasiye eh. dadka waxa ugu xun buu yidhi ninku khilaafsanoo kuu aamusa ama nin ku khilaafo midnimada muslimiinta kala jebiya oo muslimiinta iska horgeeya ayaa ugu xun nin intuu ku khilaafsanya haddana kula shaqeeya waa dadnimo uu leeyahay iyo caqli uu leeyahay iyo diin uu leeyahay weeyaan wuu ku khilaafsanya waana kula shaqaynaya waxaan kugu dooranayayba kow ka tahay buu yidhi markaa ayuu cumar ayuu abibakar ilaahay baa mahad la yidhi kol hadduu arkay inuu cumar soo dhadhowaaday cumar inuu soo dhadhowaaday ayuu arkay ilaahay baa mahadle buu yidhi subxaanahu wa tacaala halkaa markuu marayo ayuu waxgaradkii muslimiinta ee ansaar iyo muhaajiriinba lahaa ayuu iskugu yeedhay cabduraxmaan ibnu cawf iyo caliyu bnu abi aalib iyo cusmaan ibnu cafaan iyo raggii waxgaradka ahaa ayuu u yeedhay cumarna waa laga saaray shirka oo cumar ma iman waayo cumar waa ninka loo tashanayo markii la iskugu yimid ayuu abibakar nin nin u weydiiyey war cumar ka warrama buu yidhi nin kastiba waa dad aakharadooda ilaashanaya sharafta uu leeyahay iyo maamuusta uu leeyahay iyo dadnimada uu leeyahay bay halkan ammaan ayay kula duldhaceen abibakar ba aysayn kari waayeyoo dad mucaarad ku ahaa oo diidanaa in wax loo dhiibo oo dacwada ka soo qoray ayuu abibakar intuu isayn kari waayey buu yidhi miyayna ilaahay ka baqaynin buu yidhi miyayna aakhare xasuusnayn buu yidhi dadka cumar ka soo qoraya waxaa ee odhanaya cumar baa sidana waa nin ad adag ummadda nin uqallafsan uma naxayo uma naxariisanaya nimanka ay odhanaya miyayna ilaahay ka baqaynin buu yidhi halkii markii layskugu yimid ee taladii laysla qaatay ee in cumar loo dhiibo waxgaradka muslimiintu ay isla qaateen talada muslimiinta in cumar loo dhiibo ayuu abibakar la hadlay waxgaradkii wuxuu idhi waad iska bixi kartiin idinmana amrayo waayo baxa haddii la yidhaah dee dad sharaf leh kuma haboono baxa iyo kaakaca iyo taga iyo maaha wax sharaf leh maaha adigoo arkaya inuu wakti kugu socdo ayaa qof sharaf lihi markuu kula joogo haddana aad ka xishoonaysaa waxyaabo badan inaad afka ka tidhaa abibakar wuxuu yidhi idinma amrayo laakiin waad bixi kartiin buu yidhi anoon idin amraynin ayaad bixi kartiin cumaan mooyaane buu yidhi cumaan cumaanuni hay soo hadho radia allaahu tacaala canh nebi maxamed markuu geeriyoodo talada inuu abibakar ku wareegayo ishaaraduu bixiyey salaada tuki buu yidhi markuu xanuunsanayey caaisha ayuu yidhi muruu abaabakrin falyusali binaas abaabakar dadka ha tukiyo kol hadduu nebi maxamed abibakar uu diintii ummadda ku aaminay dee adduunyadoodiina waa lagu aaminayaabay ka dhigan tahay waa ishaaro rasuulka laga qaatay in la doonayo markuu yidhi salaada ha tukiyo in la doonayo inuu abibakar nebiga dabadii uu ummadda khaliifu noqonayo haddaba abibakar khaliifuu noqday cumarna waa laysla gartaye markuu abibakar leeyahay cumaan ha ii soo hado waxgaradkii markuu cumaan ka soo reebay fariin kaluu dirayaa oo waxgaradkan inta nool u dhiibayaa wuxuu leeyahay cumar dabadii ummaddeenna yaan ku aamini karaa baan idin leeyahay idinna waad eegaysiine waa cumaan cumaan buu yidhi soo hadh cumaan baa ku soo hadhay abibakaroo sakaraada ayuu cumaan soo ag fadhiistay wuxuu yeedhi yeedhi waraaqda waxgaradka muslimiinta iyo khaliifkii oo ani aan isla garanay in xilka muslimiinta loo wareejiyo bism illaahi araxmaan araxiim min khaliifati rasuulillaah waxay ka socotaa walaaqdani khaliifkii rasuulka waxayna ku socotaa bulsho weynta muslimiinta ayay ku socotaayoon ugu talagalay in loo jeediyo haddaanu nahay khaliifkii iyo waxgaradkii muslimiinta waxaanu isla garanay talada muslimiinta in loo dhiibo loo dhiibo halkaa markuu marayo ayuu abibakar kooma galay cumaanoo qoraya waa loo yeedhinayay cumaan ayaa yidhi maada aktubu ya khaliifata rasuulilah maxaan qoraa bu ihi khaliifkii rasuulkow maada aktubu waa loo jawaabi waay waa loo jawaabi waay markaasuu soo kacayuu eegay inuu naftu ka baxday ayuu dareemay uu ismoodsiiyey juuq ma odhan xagga albaabka ayuu u kacay cumaanoo albaabka hoosta ka xihay albaabki ayuu hoosta ka xidhay si aan loogu soo gelin waraaqdii waxay maraysay talada muslimiinta waxaan gartay anigoo khaliifka inaan ku wareejiye laakiin ma magacaabin qofkii lagu wareejinayey cumaan isagaa isku qori karayey markaa iskuma qorin cumar ibn khaaab oo ninkii la doonaye laysla gartay ah ayuu kusii qoray markuu qoraalkii dhammaystiray oo waraaqdii sidii uu abibakr doonayay in loo qoro markuu cumaan u qoray ayuu haddana cumaan soo kacay abibakar oo halkan jiifa oo markaa meyduu u haysto ayuu jeebadihiisii iyo ayuu baadhay oo shaabadii muslimiinta ayuu kala soo baxay shaabadii khaliifka ayuu kala soo baxay waraaqdii wuu shaabadeeyey waraaqdii markuu shaabadeeyu shaabadii ku dhuftay khaliifka ayuu shaabadii celiyey oo jeebkii khaliifka ayuu haddana dib ugu celiyey halkaa markuu marayo ayuu albaabka furay markaasuu yidhi yaa aala abibakrin buu yidhi ree abibakarow khaliifkii wuu dhintay halkaa isagoo dhawaaqaya oo ree abibakar ayna u imanin ayuu abibakar koomadii uu ku jiray ka soo baxay mar labaad buu albaabka hoosta ka soo xidhay markaasuu yidhi abibakar yeedhi qadiyad muhiima ina hortaale talada muslimiintu si ayna khilaaf u gelin yeedhi buu yidhi cumaanow markaasuu ku yidhi waabaan qorayo waan dhammaystiray buu yidhi cumaan igu dul ahri buu yidhi waxaad qortay wuu akhriyey sidii aan kuu yeedhin lahaa sidii aan odhan lahaa u qor ayaadu qortay aad buu ugu duceeyey abibakar markaa cumaan markaasuu abibakar yidhi waxaa kaa maqan shaabadii khaliifkae halkan ka soo saar buu yihi shaabadiina cumaan baa yidhi hortaaba waan soo saarayoo waan shaabadeeyey buu yidhi iyadoo shaabadaysan buu arkay waraaqdii markii sidii loo dhammaystiray ee loo laabay ayay abibakar naftu ka baxday allaha u naxariiste markaasaa waraaqdii dib loo furi doonaa oo khilaafada muslimiinta uu dib ula soo wareegay cumar binu khadaab allaha ka raalli ahaado can amiiri lmuminiin muminiinta amiirkooga waxaa laga wariyey abi xafsin abi xafsi ahaa cumar ibni khaaab cumar ibnu lkhaaabna ahaa radia allaahu allaha ka raalli ahaado tacaalaa sareeye canhu xaggiisa allaha ka raalli ahaadee qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allaahi ilaahay rasuulkiisii ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul nebi maxamed oo leh intaa yar waa laysweydiiyey samictu rasuulalaahi u fiirsada waa maxay macnaheegu samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii ilaahay baan maqlay lamaba maqlo waxaa la yidhaahdaa eeg hadda u fiirso mobeelka aan gacanta ku hayo maad maqli kartaa haddaan saa baalkaa u qaado baalka aan hayo maad maqlaysaa waxaa la yidhaha waxay ishu qabato dhegtu maba maqasho waxay dhegtu maqashona ishu maba aragto ilayn ilaahay lixaadkan inoo sameeyey laba madaxweyne lama samayn laba isku shaqaa ah lama samayn midba shaquu qabanaya shayga hadday ishaadu aragto dhegtaadu maqli mayso gidaarkaasw ma arkaysi bal dhegaysa inaad maqasho suuragal maaha inaad maqasho waayo ishiiba arkaysa dee codkaygan sow dhegtaadu ma maqlayso anig ma maqlaysid dee maad arki kartaa codkayga ma arki karaysid waayo dhegtiibaa qabanaysa waxaweye ilaahay lixaadkeennan wuxuu ugu kala talagalay mid kaste shaqo gaara buu ugu talagalay haddaba samictu rasuulalaahi waa maxay macnaheegu rasuulkii ilaahay baan maqlay rasuulka ishaa aragto waa la arkaaye miyaa la maqlaa waxa la ogaaday meesha inuu mudaaf ka xadfan yahay erey baa ka xadfan samictu sawta rasuulilaahi sawta rasuulilaahi ama qawla rasuulilaahi qowl baa la soo qadaraya ama sawd baa la soo qadaraya sababtuna waxa weeye dee daatada lama maqlo codka ay samaysa daatadu ayaa la maqlaa wuxuu yidhi cumar samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka ilaahay ayaan maqlay sal allahu alayhi wasalam halkani waxayna tusaysaa ahlu xadiidku waxay yidhaahdeen saxaabigu macan buu isticmaalayaa caninabiyi buu isticmaalayaa mise anna buu isticmaalayaa mise samica buu isticmaalayaa afar dariiq baa jira oo xadiidka mutasilka ah saxaabigu uu isticmaali karo afarta dariiqu isticmaali karo mid kamida weeye inaad tidhaa samictu waan maqlay waa dariiqa saxaabigu isticmaalo afarta dariiq ee xadiidka loo isticmaalo mid kamida wey saddexda kale way inoo iman doonaan insha allahu tacaala halkooga ayaynu la sugaynaa qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sal allaahu allaha ku saliyo calayhi rasuulka dushiisa oo wasalama allaha badbaadiyo ama allaha salaamo wasalama ha salaamo iyo ha badbaadiyo labadaba waa lagu macneeya yaquulu isagoo baan maqlay rasuulku waa xaalo jumlada yaquulu yaquulu isagoo le baan maqlay inama alacmaalu acmaasha oo dhani biniyaati niyooyin unbay ku sugan yihiin camalkaagu wuxuu kuu jirayaa oo qura marka aad niyo la timaado inama alacmaalu acmaasha oo dhani biniyaati niyooyin unbay ku sugan yihiin oo niyo unbuu camalkii u baahan yahay haddaba inama alacmaalu binniyaati markaynu intaa eegno salaadan aan tukanaye casar haddaad niyoon weydo salaad casar inaad tukanayso kuuba jiri mayso salaadaa ilaahayba ka aqbali maayo waayo wa ruknigii ugu muhiimsanaa ee niyada ahaa ayaad ka tagtay markaad istaagto salaada markaad isku taagto waa inaad niyooto saddex shay saddex shay waa inaad niyooto salaadnimo waad niyoon nooca ay tahay tacyiin duhur iyo casar iyo cishaa iyo maqrib salaadu tay tahayna waad niyoono qalbigaad ku qabsan qalbigaad hadda gashanaysaa weeye xukun ahaan faral iyo sunne midkay tahayna qalbigaad ku qabsan mar alle markaad salaad u kacdo allaahu akbar unha odhan allaahu akbar unha odhan adoo maqan waa inaad qalbiga gashataa salaad tukanayso salaaduna maqrib inay tahay welibana faral inay tahayna sunno ahayn niyada waynagii tilmaanay cashirkeennii shalay in caadada iyo cibaadada lagu kala saaro sidoo kale in cibaadada martabooyinkeegana lagu kala saaro hadda halkan waxaa inoo qoran inama alacmaalu acmaasha oo dhani biniyaati niyooyinunbay ku sugan yihiin inamaadaasi waa aadaatulxasri inamaadaasi waa maxay baynu nidhi waa aadaatulxasri keli bay sheegaysaa camal niyo ka maarmayaa maba jiro waa agari baa la yidhi maaha kulli laakiin waxay culimadu yidhaahdeen camal niyo ka maarmaya waa la arkay laakiin ma badna waxaa ka mida niyada lafteeda maxaa ka mida oo niyo u baahnayn niyada salaada markaad niyoonayso niyadaama niyo kalay usii baahnaan haddaad haa tidhaahdo niyada kalena niyo kalay usii baahnaan ta kalena tu kalay usii baahnaan ta kalena tu kalay usii baahnaan wax la yidhaha xagga falsafada addawr watasalsul baa jira addawr watasalsul aabbahay anaa dhalay oo aabbo u ah isagaanay dhalay oo aabba ii ah wax la arkay ma aha macquul ma aha addowr watasalsul wax la yidhahdaa jira niyadu horta niyo uma baahna marka lagu leeyahay shayga bisinka ha loo qabto dee bisinkana bisin ma usii qabanaa haddii la dhaa bisinkan bisin ha loo sii qabto dee kaana ku kale ha loo sii qabto ka kalena ku kale ha loo sii qabto suuragal ma aha meel kaste haddaad aragtiin addowr watasalsul wax la yidhaah ma jiro baa la yidhahdaayo masaladaasi si dowr iyo tasalsul looga badbaado culimmadu waxay dhahdeen niyadu niyo uma baahna halkaa waynu fahnay acmaasha aan caadada lahayn acmaasha aan caadada lahayn soo maadaan arg e, cibaado uun mooye caadanimo aan jirinba sida aliimaanu billah in ilaahay la rumeeyo oo kale eeg iimaankaa iyo waxa lamidka iyagoo caado a ah maba jirto acmaasha bilaa caadadi ihi iyaguna niye uma baahna acmaashu markay bilaa caado tahay uma baahna baa la yidhaahdaa niyo acmaashu waa bilaa caado niyo uma baahna camalku haddii uu kayfiyo qura leeyahay oo laba kayfiye oo kala duwanba uuna lahayn iyadana niyo uma baahna waa amaaha meelaha laga soo reebayo inama alacmaalu biniyaati wixii baabutarkiya baabutarki baabutarki waxa weeye wixii aan ficil ahayn ee wax laga tegaye iyo niyo uma baahna oo maxaa ka mid a tusaale ahaan zinadu waa xaaraan iska daaya baa layna yidhi ilaahay miyuu inoo qabanoo miyaa layna odhanayaa zinadii waad iska dayseeni laakiin markaad dayseen niyadaad ka tagteen miyaa layna odhan laynama odhanayo wixii baabu tarki ihi niyo uma baahna isna khamrigaad iska daysay zinadaad iska daysay beentaad iska daysay waxyaabaha tarkiga ee waxaad iskaga tegaysaah niyo uma baahna wixii nijaasooyinka la maydhaya ah culimmadu way isku qabteen nijaasada markaad markaad istinjoonayso markaad istinjoonayso ragga qaar waa ficil bay yidhaahdeen ragga qaarna maaha ficile waa tarki bay yidhaahdeen qolada waa tarkilihi waxay ku leeyihin istinjadu niyo uma baahna qolada kule tarki maahe waa ficilna waxay kuleeyihin istinjadii nijaasadii la maydhayay niyay u baahnaanaysaay waa inaad niyooto oo inama alacmaalu biniyaatidan ayay soo gelaysaa waa masaail ay culimadu isku qabteen halkaasna waxaa kaloo jira alacmaalu waa mubtade xagga naxwaha alacmaalu waa maxay waa mubtade yaa khabaru ah inama alacmaalu yaa khabaru jaariy majruurka biniyaatiyabaa khabaru ah khabarku jaariye majruur markuu noqdo mutacalaq buu u baahan yahay sida la yaqaan luqada mutacalaqa imaamu shaaficiyo iyo abu xaniifa isku qabtay wuxuu noqonayo imaamu shaafici muxuu qadarayaa inama alacmaalu ya tasixu biniyaati camalku wuxuu ku asaxayaa uniyo ama mudaafba xagga hore lasoo qadariyo inamaa sixatu lacmaali baad odhan oo mudaaf sixa ah soo qadari sida shaafici qabo ama abu xaniife sidiisaad raaciyo abu xaniife kamaal ha la soo qadaro buu leeyahay inamaa kamaalul acmaali buu leeyahy camalka dhammaystirankiisu niyuu u baahan yahay oo xadiidkaniba abu xaniife siduu qabo niyada waa laga maarmi karaa salaada waad iska xidhan kartaa buu kuleeyahy adoo niyoon abu xaniife weysada waad iska weysaysan kartaa un adoo niyoon buu kuleeyahay waayo niyadu kamaalunbay sheegaysaa cinda abi xaniife kamaal bay sheegaysaa abu xaniife iyo imaamu shaafici kol haddii ereyga halkaa la soo qadarayo xadiidkaa la soo qadarayo ay isku qabteen uu midibo mid raacay yaynu raacnaa inagu yaynu xoojinaa shaafici waayo xadiid kaloo rasuulka abaa la helay oo odhanaya camalku hadduu bilaaniye yahay maba jiro xadiidkaa kalea imaamu shaafici raacay oo imaamu shaafici xadiidka uu daliishanaye kale ayaa camalka bilaaniyadiihi maba jira xadiidka kale ah kaa ayaa la raacaya sidaasaa kolkaa loo qaatay niyadu lagama maarmaan inay tahay ama weyse ha ahaato ama salaad ha ahaato ama soon ha ahaado ama xaj ha ahaado ama zake ha ahaado nooca ama ictikaafkan aynu fadhina ha ahaado niyadu iyadaa dadka kale kaxaysa iyadaa dadka kala kaxaysa iminka fadhigan aynu fadhino nin ictikaaf buu niyooday markuu fadhiisanayay wuxuu niyooday ilaahay dartii inuu masaajidka u ictikaafo ictikaafkana diinteennu waxay inoo sheegtay hal intay ka xigsiimoonayso haddaad ictikaafto masaajidka mashriq iyo maqrib in leeg baa naarta lagaa fogeynaya waxyaabaha jannada lagu muto ayuu ictikaafku ka mid yahay ictikaafkan tobanka dambe aan ictikaafno un ma aha masaajidka mar kasta waa la ictikaafi karaa waayo waa goob ilaahay leeyaho ilaahay jecel yahayo ajri iyo abaal baa kaaga soconaya mar kastoo timaado oo naftaa kuugu degaysa waa bayd ilaahay weeye nini ictikaaf buu niyooday ninina wuu fadhiistay uun dee labada ninee isag fadhiya midna akoonkiisa ilbaa ku socoto ku durduraysa midna akoonkiisu waa maran yahay oo waxba kuma socdaan fadhigeennan weeyi waayo ninyaa kala duday cuntada markaad cunayso nin waa la cunaa unbuu garanayaayo wuu cunayaa waa la cunaayo cun wuu cunayaa ninina wuxuu niyoonayaa taqawiyan lilcibaada u oogayso cibaadada ugu xoogayso cibaadada buu is kolkaa miisaankii cuntadii uu cunayey inta jeeruu qaataaba ajri loogu qorayaa oo cuntada lafteediiba ajri isku bedelaysa uu cunayo labada ninee isku ag aftiranaya ama isku ag cashaynaya dee nina waxa wey khayridil baa u socda nina wax alla wax u socdaaba ma jiro maxaa kala duway niyaa kala saartay oo kala duday tusaale ahaan nini wuu seexanaya waa la seexdaayo seexo unbuu isleeyaho wuu seexanaya ninina wuxuu isleeyahay haddaad soo jeedo cibaadada u adkaysan maysidoo cibaadadii wax badan ayaa kaa qabiyoobi war haddaba ha seexanha soo jeedina in yar seexo ee taqawiyan alcibaada cibaadada u xoogaysa buu isleeyahay hurdadiisana ajri iyo abaal looga qorayaa oo miisaanka xasanaadka ugu dhacaysa ugu daadanaysa ninina waa ninkan seexanayuna waa la seexdaayo seexo uun isle dee labada ninee isagu hurda midna u cibaadaysanaya isagoo hurda midna ma cibaadaysanayo maxaa kala saaray oo martabadan u kala sameeyey waa niyada weeyaan markaa niyadu waa muhiim ilaa xad weeye inama alacmaalu acmaasha oo dhani biniyaati niyooyin uunbay ku sugnaadeen ee wax niyo la'aan ah oo jiraya oo inoo jiraa maba jiro insha allah waxaan filayaa wainamaa likulli mri'intaa ayuu cashirkeenna dambe inooga bilaaban doonaa hada wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamed